illaahi subxaanah wa tacaala waxaanu rabnaa inaan maanta aannu cabbirno ama aannu ogaanno qof kasta ee mu'minihi inta uu la eg yahay xamaaskiisa diiniga ah oo ah heer intee la'eg baa diinka kan u danqanaysaa heer intee la'eg buu gaarsiisan yahay dareenka aad u haysid in aad islaamka u khidmaysid muslimiintana aad u khidmaysid heer intee la'eg buu gaarsiisan yahay mawhibadan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey ilan ma jiro ah eh. qof aan mawhibo lahayn ma jiro ah eh. heer intee la'eg baad u diyaar tahay aad u heelan tahay inaad mawhidabadan ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyey aad ugu hiilisay diinka ilaahay jalla wacala qof kastoo inaga naga midihi waxaa ilaahay subxaana wa tacaala si gaara uu siiyey awood aanan ku jirin ka kale walaalkii garabka fadhiya wuxuu ilaahay uu siiyey mawhibo dadka kale aanay la wadaagin qof baa ilaahay fahmaddii uu furay qof baa ilaahay qalinka uu furay mid baa ilaahay xoogga uu furay mid baa ilaahay maskax ka shaqaysiinta uu furay mid baa ilaahay luqadaha u furay qof walbaba ilaahay subxaana wa tacaala meel cilaa ma dhigin laakiin waxaa loo sameeyey mawhiba awood baa la geliyey awoodda iyada ah sideen diinka ilaahay ugu faa'idayn karnaa ma in noloshaynu ay noqota qof inuu intuu cuno oo cabbo oo wax ka dambeeya aanan lahayn miyaanu noqonaynaa mase mas-uuliyad bay naga saareen diinkan allah jalla wacala mowduuceenna marka inta uu ku duulareegi doona waa intaa biidni illaahi subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay malik ibn diinaar ina suduura almu'miniin dadka mu'miniinta ah taklii bilbir waxay la kartaa dareen baa soo gala arrinku markuu taagan yahay in diinkan ilaahay loo gargaaro halka dadka iyagu faajiriinta ah takhliib اlfujuur ilan qalbi walbaba waxa uu xambaarsan yahay buu soo butaacaa soo tufaa iyadoo faajirnimaa ka muuqata haddaba dadka mu'miniinta ah nin walbaba cilmiguu meel ku sitaa aqoon gaara waxaa jirta cid kula wadaagtaay aanay jirin oo ilaahay adiga si gooniya kuu siiyey maskaxdan rabbigay uu ku siiyey iyo awooddan adiga sida gaarka lagugu galladaystay ilaa heer intee la eg buu gaarsiisan yahay dareenkaaga ah inaad islaamka u damqatid aad hawshiisana aad guda gashid waxaan rabaa in aan intaa ka hormariyo dadka aan iyagu muslimiinta ahayn marka ay rabaan inay u khidmeeyaan diinkooda waxyaabaha ay sameeyaan waxaa la soo xigtaa diyaarad la magac baxday almustashfa aطaa'ir oo hadda ka horna aan idinkaga sheekeeyey qayb ka mida diyaaraddu waa diyaaradda ugu weyn ee nooca qaadka weyn ah ayaa waxaa la wargeliyay dadka muddo laba isbuuc ka hor iyo in ka badanba in waddankaasi hindiya xaydar aabaad qaybtiisa koofureed inay diyaaradu ay soo degi doonto diyaaradda waxaa lagu magacaabaa almustashfa alطaa'ir diyaaraddii isbitaalka ahayd oo iyada duulaysay diyaaradda xiisaha loo qabo waxaa garoonka ku sugayey ra'iisul iisul wasaarihii wakhtigaa ee la magacbaxay baxay tashandara baabo ayaa meeshii diyaar u ahaa hindiya marka laga hadlayo iyada keligeed qaarad ah oo intii ilaahay subxaana wa tacaala khalq u abuura meesha ugu badan ay deggan yihiinna cadadka ugu badan baa garoonka yimid ra wasaaraha waddanka xiise uu qaba darteed buu dadkii ka soo hormaray kadib diyaaradda markay soo caga dhigatay waa isaga u gudbay ajnaxadeeda kala duwan wengaska kala duwane diyaaraddu ay leedahay isagoo indhaha la raacay diyaaradda iyada ah waxaa maalgeliyey batrobinson waa nin hadda ka hor candidate u ahaa inuu madaxweyne uu ka noqdo america na idaaradii ronald reagan ninkii la shaqeeyey buu ahaa diyaaraddan iyadaa waxaa fangeliyey qolo lagu magacaabo jamciyat albaraka waa qayb raacsiisan idaacad ay dadka masiixiyiintu ay leeyihiin evangelizationka dadka la rabo in diinta masiixiga laga dhaadhiciyay ayaa u qaabilsan diyaaradda iyada markay cegaha saa u soo dhigatay oo khalqi lama xisaabaana oo ciiddaa ka badan ee garoonka ku soo yaaceen ayaa dadkii waxaa la yidhi diyaaradda waxay u soo degtay baa la yidhi in lacag la'aan maanta laydinku daweeyo waxaa la sheegaa an iyo labaatan milyan oo lacagta u s dollar in lagu qarashgareeye mashruuca isagaa dadka hala daweeyo ah waxaa meesha lagu daweeyo ay sheegeen afartan iyo saddex kun ee qof baa meesha lagu daweeyo dadka camaliyaadka lagu sameeye obarashana lagu sameyen waxay gaarsiinayeen sagaal kun ujeeddada markaa diyaaraddaa soo degtay iyada la magac baxday almustashfa aa'ir baa waxaa ahayd in keliya waxa la rabaa indhaha laguu fiiqaya kelyaha lagaa jeeggaraynayaa cudurkaa qabtid waa lagaa dawaynayaa laakiin hal shar diin baa ku xiran bas toban daqiiqo briefing waxaa lagu siinaya diinta masiixigaa lagaaga sheekaynaya kutub yarna waa lagu siinayaa kadibna nin la tashkiiliyey baa tahay dhaqaaqna waa lagu leeyahay dadka wargaarin gaarsiin haweenay iyadu dadkii meesha isugu yimid kamid ahay ee la magac baxday saciida beh ba markiiba furka ku tuuratay oo tidhi ma haddaad noogu timaadeen inaan annaga diinkeena aad badashaan waxba idinka dhegaysan mayno kadibna arrinka wuxuu gala buuq waa taqaan saxaafaddu gadaal bay ka timaadaa marka warka ay tacliiqinayso waa askari hindiya markuu dagaalka dhammaada uun yimaada gadaal baa tacliiq laga sameeyey kadib bay bahashu faraha ka baxday waxaan rabaa inaan muujiyo dadkanaan muslimiinta ahayn waxay aaminsan yihiin fakar ah war fakarka kan adiga kaa dhaadhacsan iyo diinkan aad aaminsan tahay khidmuu kaaga baahan shaquu kaaga baahan saa darteed nin dhan ee gaara heer inuu residency isku soo sharaxo ayaa wax alla wixii lacaga u ururinayay an iyo labaaan milyan meesha soo geliyey afartan iyo saddex kun baa bilaash lagu dawaynaya sagaal iyo toban kun baa sharjar lagu samaynaya lacag la'aan diyaaraddu saddex isbuuc ilaa laba isbuuc ilaa saddex bay waxay iska taagan tahay garoonkii intaa wax kale uma taagna waxay rabtaa dadka kan in laga gaarsiiyo toban daqiiqo ah oo lagu sharxay diinka masiixiga dadka haddaba ogaada khitadaha ay la yimaadeen oo ah inay diinkooda u khuruujaan oo ay dadka u tashkiiliyaan walow toban daqiiqe wax badan bay ku guulaysteen inay ku guulaysteen waxaa muujinaya isla sabkontinentiga marka hadduu baxdeen xagga ay bangaladesh taariikhdu waxay muujinaysaa markuu sanadku ahaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii cadadka dadka masiixiyiinta ee degganaa laba milyan baa lagu sheegayey sagaal iyo toban sano markay ka soo wareegtana shan milyan bay noqdaan dadka masiixiyiinta meesha ah ma u malaynaysa shan milyan oo dada evangelized ah iyaga diin laga dhaadhiciyey inta diinkooda laga soo saara diin kale la geliyey juhdigaasu inuu ku yimid miyaad u malaynaysaan yacni bimacnaa iska ciyaar masiixi baan ahay khalaas miyuu ku yimid taa marka innaga haddaan muslimiin nahay halkaa dersi baa noogaga baxay marka dersiga inoo baxay baa wuxuu ahaa maalik ibnu diinaar hadalkiisoo ahaa qofka mu'minka ahi ama dadka mu'miniinta quluubtooda khayrkay la kartaa halka dadka fujarada ah quluubtooda sharto ay la karto haddaba su'aasha imanaysaa waxay tahay anii adiga muslim baan ahay islaamka maxaan u qabannow ilaahi subxaanah wa tacala fi alqur'aani alkariim wuxuu isku sifeeyey sifo ah in allah huwa alqawiyu alcasiiz ilaahi subxaana wa tacaala isaga ayaa ah allaha awoodda leh qawiga ah rabbulcaalamiin saasuu isku sifeeyey quwaddaa ilaahi subxaana wa tacala isku sheegayo waxay dersi u tahay dadka mu'miniinta oo le waacidduu lahum ma statactum min quwa qofka muminka inuu diyaar garoobo quwaddu waxay noqon kartaa middii iyadu cilmiga ahayd quwaddu waxay noqon kartaa tii iyadoo dhaqaalaha ahayd quwad waxay noqon kartaa markii almasaaf asiyaasi la maraya inaan adiga lagaga badinin hawshii inaad taqaaniin bay noqon kartaa ilahi subxana wa tacala dardaaranka buu ina siiyey kadibna waxaa la nagaga warramay fi lqur'aani alkariimi ambiyo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray idiinka diinka ilahay say u khidmeeyeen bal nebilahi muuse sulaymaan aan milicsanno rabbulcaalamiinna qur'aanka waxa uu ku leeyahay wlisulaymaana alriixa guduwuha shahar wa rawaaxuha shahar وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور آياتك رب العالمين هذا نبيح كله في القرآن الكريم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين قرآنك وحuu soo wadaba waatanuu leeyahay اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون intaa waxaa ka sii horeeyey وxuشhira لسuلayماna جuنوuده من الجن والإنس والطير فهم يuزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا أحطمنكم سuلayمان وجuنوuدهم لا يشعرون labadaas siyaaq markaan isku qabanno ilaahay wuxuu nagaga warramay sulaymaan sulaymaan waxaa la siiyey awood ah inuu jinka uu ku shaqaysan karo waxaa la siiyey awood ah wax kasta ee duula ee haaddaa ah inuu ku shaqaysan karo haddaba nebiyulaahi sulaymaan awoodda ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey iyo boqortinimadaa ilaahay uu siiyey oo ay ka mid tahay jinkii oo ay ka mid tahay allah mustacaan ee hudhudkii uu ka mid yahay shimbirihii ay ka mid yihiin dabayshan iyada sida gaariga diyaaradda u qaadaysa qur-aanka marka wuxuu leey rukha'an xayثu asaab waa waa diyaarad oo kale wey dabayshu way xambaaraysaa wuxuu rabaa waddankaa inuu aada way geynaysaa waddankaa buu aadaya wayd geynaysaa xaggaasuu u socdaa way geynaysaa sida gaariga u kaxaysana diyaaraddii oo kale nebiyulaahi sulaymaan awooddan ilaahay subxaanah wa tacala si halguu ku bixiyey awoodda ma waxaa lagu bixiyey bini aadamka ilahay lagula dagaalama awoodda ma wuxuu ku bixiyey inuu uunka ilaahay ku burburiyaa awoodda ma wuxuu ku bixiyey in sifilizathannada dhulka la mariyaa maye awooddaa iyada ah ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey nebiyullaahi sulaymaan arag jinkii wuxuu yidhi hawshaad qabanaysaan ma taqaanaan ha waxaad ii dhistaan maxaariib meelo lagu tukado dheriyo fara badan ee raashinno lagu kariyo dadka lagu lagu eh, ma aragtay eh, raashin lagu siiyo wuxuu u adeegsanayaa maxay cibaadada ilaahay jalla wacala shimbirkii hudhudka ahaana wuxuu u adeegsaday kow waa kii warbixinnada soo ururiyey intuu baxay haaday kadibna soo warceliyoo yidhi waxaan soo arkay haweenay wuxuu ka hadlayaa balqiisa iyada iyo qoomkeeda ilaahay aanay caabudaynin waa tii keentay nebiyulaahi sulaymaan inuu markaba uu qaato go'aan ah inuu tallaabo militari uu ka qaado haweenayda iyadaa waa tan uu haddana farriin kale uu siiyey uu hududka adeegsanaya uu leeyahay idhab bikitaabi haada dhambaalka kan qaad oo la tag dhoqo noqo dhambaalsida noqo waxaad u gudbisaa haweenayda iyada boqoradda ah waxaadna wargelisaa ardadan ilaahay cidaan allah subxaana wa tacala ahayn inaan lagu caabudayn arag awoodda ilaahay siiyey muxuu adeegsanaya wuxuu u adeegsanayaa dacwat اllahi jalla wacala maxaariibtii baa lagu dhisay dacwadii baa dadka loogu baaqay awoodda iyada buu wuxuu leeyahay wallaahi haddii jawaab aad isiin weydaan muddo intaa la eg khabarkiinaan keenayaa buu leeyahay awoodda ilaahay qofka uu siiyey dacwada ilaah lagu khidmayaa wey halkaa marka waxaanu ka qaadanaynaa nebiyulaahi sulaymaan ilaahay subxana wa tacala qisadiisa markuu noo sheegay wuxuu noogu sheegay wax kale maaha inay innaga darsi inoo noqoto wailaa qisasta fi lqur'aan alkariimi haddii layska soo sardiyo ay noqoto daraamihii meelaha ku qoraa oo kale ama filin hindiya ay noqota macna ma dhalayso hadaba allah subxaana wa tacala meeshaasuu nagaga hadlay dhan kale haddana laynoo weeciye haddana allah subxaana wa tacala wa asalnaa lahu cayna alqatar haddana birta iyada naxaasta ah bay dhalaalinayaan jinka jinkii nebiyulahi sulaymaan habeen iyo maalin bay shaqeeyaan qur-aanka haddana marka wuxuu ley wa min ashayaaiini man yaguusuuna lahu wayacmaluuna camalan duna dalik man yaguusuuna lah shayaaطiin waxaa ku jira iyaguna cawaamiin ah waa divers badday hoos u daadegayaan wax alla wixii ku jira ee dahab iyo wax alla daiman aan ula jeedaa wax alla wixii jiwlis badda ku jiray soo saarayaan laakiin halkee loo adeegsanaya dacwat اllahi jala wacala halka waxaad ka qaadanaysaa qofka muuminka samaysankiisoo dhanba fakarkiisu waa dacawi tallaabtuu qaaday waa dacwo shaqayntiisu waa khidmat hada اdiin qof meel iska soo mutaxan oo soo taagan maaha mar kale haddana aabbihii baa la nameelcisiinaya daawuud calayhi الsalaam allah subxaana wa tacala nabi lahi daawuud qur-aanka markuu ka hadlaya wuxuu yidhi waalanna lahu اlxadiid an icmal saabiqaatin waqadir fi الsard ilahi subxaana wa tacaala birta ayuu u jilciyey sida adiga dadka qaarkii markay wax qorayaan qoraalku u sahlan yahay qof markuu hadlaya hadalkaa u sahlan qof waxaa u sahlan wuxuu doono inuu burburin karo sida cajiinka oo qofku isaga rafaaqi karo baa ilaahay birta u ilaahay subxana wa tacala u fududeeyey lakiin muxuu adeegsaday birtii ilaahay u fududeeyey nebiyu laahi daawuud calayhi salaam maxaa la yidhi an icmal saabiqaatin waqadir fi sarab waxaa lagu samaynayaa cambuurbiraadyo waa dharka la gashto as a protection qofka markuu dagaalka u gelayo si seefta aanay u karin waddada ilaahay loo adeegsanayo arag bimacnaa halkaa waxaa nooga soo baxay caqliyad ah qof kasta ee muslim ah in ilaahay subxaana wa tacaala intan uu u fudeey ilan in wax laguu fudeey waxaa muujinaya nin aanan shaqaysan maanta naguma jiro nin walba professional buu wax ku yahay mid baa dhakhtara mid baa injineera mid baa wuxuun qabta qof aan wax baranin ma laha meel walbaba waa dhuun laga soo geli karo oo diinka ilahay loogaga khidmayn kara jalla wacala subxaana wa tacaala walidaalika ambiyada marka ilaahay subxana wa tacala saa noogaga hadlay baa ibn rushd wuxuu leeyahay wuxuu noo sheegayaa taariikh cajaa'ibteeda leh wuxuu leeyahay dagaal ba'an baa dhex maray salaxaddiin alayuubi iyo dadkii ay ishayeenoo nasaarada ah dagaalkaas wuxuu socday muddo aan la qiyaasi karin dadkii muslimiinta ahaa ee dagaalka lagu hayay waa la go'doomiyey waxaa la geliyey ooq waxay gaareen heer raashin meelay u doontaana aanay lahayn meelay madad iyo lojistig ugaga yimaada aanay heleen aan heli karin maxaa yeele waxa iyagoo dhan isku dulxoomay doomihii waaweynaa ee dagaalka meesha yimi meel laga bilaaba ma laha muslimiinta go'doon bay ku jiraan marka hub baanan soo gaari karin raashin lojistig aanan soo gaari karin maalmo ayay meesha go'doon ku yihiin ibn rushd wuxuu leeyahay muslimiinta maalinka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku bixiyey buu yidhi nin lagu magacaabo ciise alcawaam ciisa alcawaam waxaa loola jeedaa cawaam waa qofka isagu cooma ee dabaasha ee badda quusa ee hoos u daadega aad iyo aad maahirka uga ah markay gaarsiisan tahay swiiminka dabaashu aad aad u yaqaan ciise alcawaam hawshuu qaban jiray maxay ahayd hawshiisa waxaa ahay waxa alla waxay muslimiinta u baahan yihiin buu dhexda ku xirtaa dirhamka danaaniirta fariimaha uu dirayo salaax addiin dhambaalada uu dirayo halka ay cadowga ka ilaalinayaan siday u baraarugayaan dhaxduu ku xirtaa kadibna badduu quusaa wuxuu hoos u dhex isaga dhex gooshaa doomaha waaweyn ee meesha yaal iyo aan loo maraakiibta weyn dagaalka ah ayuu hoos intuu ka dhex baxo uu ka dhex dusu wuxuu u gudbaa qolyihii muslimiinta daanta meesheeda shisho jooga wuu ku salliimaa wax alla wixii lacagay u baahnaayeen wax alla wixii farriina la gaarsiin lahaa ay xukuumaddu gaarsiin lahayd kadib wuu soo laabtaa ninka hawshu wuxuu sidaa ku waday maalin maalmaha ka mida baa qadartii ilaahay ku timid qadartii ilahay baa ku timid dabcan qolyahan dagaalka iyaga kula jiraayey dad aad u feejigan weeye laga yaabo maanta laba mar haddaad dhaaftid mar saddexaad waa lagu qabanaya waxaa dhacday in ilaahay subxaana wa tacaala u qadaray ninka inay dhib ay ku timid waa la shiishay miya waxbaa ku dhacay muslimiintu marka maalmo dham baa waxay u helanaayeen imaashaha ciise alcawaam iyagoo badda qarkeeda saa u tuban muddana aana raashin ayaan ku sarin wax farriinana aanay u iman iyaga iyo dadkii muslimiinta kala go'ay oo ayaabban yihiin ayaa badda waxay soo tuftay ninkii ciise alcawaam ahaa oo meyd ah baa baddu soo tuftay laakiin badda ha soo tuftay ee marka kan muxuu xambaarsan yihi waxay arkeen iyada oo ay ku xidhan tahay calooshiisa dhexdeeda saddex kiis oo dahab uu ka buuxo iyo dhambaalladii uu soo diray salaaxadiin alayuubi uu soo diray iyo farriimihii dadka muslimiinta ay u baahnaayeen iyo kaartada dagaalka ay ku geli lahayn iyadoo ku xidhan yahay bay heleen wuxuu leeyahay waxay ahayd buu leeyahay tobanka ugu dambeeya bir rajab ee sanadkaa ibn rushd wuxuu leeyahay markuu tacliiqinaya faallo ka bixinaya wuxuu leeyahay waa ninka keliya ee lahaya fi taariikhi isagoo nool iyo isagoo dhintay inuu ammaanadii ilaahay saare oo gutay nolol markii ay ku jirtana farriimaha sidaa ay tahay u gudbinayay isagoo meyid ah oo dhintay oo xaaladdaa ku suganna farriintii uu soo gudbiyey halkaa culimmada waxay leeyihiin qofka markii niyadiisu ikhlaas ay tahay dacwada markay ikhlaas kaa tahay diinka u khidmayntiisa markuu ikhlaas uu kaa yahay adoo iska hurda ba camalaad maalin un kelmad aad maalin meel ka tiri faker aad fagaaro ka tiri hindise aad dad u soo bandhigtay baa ilaahay barakaynaya maxaa yeeley kelmaddu iskama soo go'in kelmad waxay ahayd min alqalbi lilqalbi kelmadeedu qalbiga ka soo go'doo gudda bay ahayd haddaba ninka kan arag camalkiisida ilahay u barakeeyey isaga oo mayd ah oo dhintay bay farriintii farriintii loo soo dhiibay iyo khidmadii u helanaa inta uu samaynaya baa ilahi subxana wa tacala meel mariyey halkaa waxaanu ka qaadanaynaa alkhidmatu liddiini markay dhab inaga noqoto in ilaahay subxana wa tacala uu barakaynayo qur-aanka mar kale haddana uu hadlay waxaa lainagaga sheekayay dulqarnayn ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتينا من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمره يسرا aayadahaasoo dhan ilahay wuxuu nagaga hadlayaa nin lagu magacaabo dulqarnayn inuu jiro dulqarnayn alexandarka ay sheegaan ay aflaanta ay ku dhigaan maaha nin ka duwan weeye dulqarnayn ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu leeyahay innaa makkannaa lahu fi اlardi waxaan gacanta u gelinay awood baa xad leh oo askarinimo ah ama milatari ah anula jeeda iyo mid iyadoo dhaqaalo ah iyo mid tikniiga baa ilahi subxana wa tacala gacanta u geliya waa maanta meeshaad ka dhihi lahayd alqutbiya dawliya ama super bowernimada maanta dowladdaabaa haysata iyadaa wax kasta soo saar sidii loo dhihi lahaa dulqarnayn wuxuu ahaa shakhsiyadda keliya the only character in the history ee muuqda ee wax walbaba ay dadku ay kaga dambeeyaan haddaba ilaahi subxana wa tacala awooddiisa wuxuu tilmaamay in ay gaarsiisan tahay bariya buguxba inay gaarsiisan tahay qorax ka soo bax qorax udhac inta u dhexaysay awooddiisu gaarsiisantahy rabbulcaalamiin marka markuu ka hadlay awoodda ilaahay uu makaniye waxaa la yidhi ima an tucadibahum wa ima an tattakhida fiihim xusnan dulqarnayn awooddaada waxay gaarsiisan tahay dadka kan adiga ka hoos yimaadoo dhan saad doontid inaad ka yeeli karti meeshaad doonti kala dhaca dulqarnayn arag marka awooddan la siiyey haddii nin mujrima la siin lahaa waan arki doonnaa taariikhda markaan milisanno muxuu ka yeeli lahaa faajirnimuu samayn lahaa dadka dhiiggooda ayuu bannaysan lahaa dadka ayuu suu doon uu ka yeeli lahaa lagaba yaaba inay quruur iyo kibir intay geliso meesha uu taagan yahay meel ka sii sarraysa inuu isla tagay u badnaan lahayd laakiin markii meesha ilaahay subxana wa tacaala awoodda uu siiyey oo uu aaday xagga iyo almaqrib meesha qoraxda ku dhacdo haddana intuu soo duulay uu aaday xagga iyo qoraxdu ka soo baxdo labadaa meel markuu saa isaga dhex gooshay baa ilaahay subxana wa tacala qur-aanka wuxuu leeyahay suu u socday buu wuxuu ku yimid qowman laa yakaaduuna yafqahuuna qawlan dad aanay ishadal garan karin dad communication ma jiro isku luqaba maaha ma dadka jaina degay ahaayeen ma dad kaley ahaayeen interpretationisku meeshay doonaan hala aadeen anigu laakiinse meeshaan u socda meesha maaha dad buu ku yimid way isaf garan waaye laakiin biqudrati alqaadir farriinta ay rabeen inay dulqarnayn u gudbiyaan ba waxay ahayd ina yajuuja wama'juuja mufsiduuna fi اlأrض fahal najcalu laka kharajan calى an tajcala baynana wa baynahum sadda ya'juuj iyo ma'juuj gogan magus waa dad corruption inay ardada ilaahay fasahaadiyeen moona wax kale aanay u taagnayne niyow mid ma kaa codsanna ahaa ma kuu yeelnaa kharjan culimmadu waxay dhihi jireen luunge ma ku siinaa shilimaad ma kuu daadinnaa laakiin waxaan kaa rabnaa dulqarnaynow innaga iyo qalyahan teedna sayna noo soo gaarin na kala deeg yani isku soo dhowaanin dulqarnayn qur-aanka iyadoo taariikhba aan la milicsan meel kale aan la aadin bu wuxuu leeyahay biquwa ajcal baynaka wa baynahum radma aatuunii zubara alxadiid xata ida saawa bayna asadafayni qaala anfuquu xata ida jacalahu naaran qaala aatuunii uhriq calayhi qitara qur markii wuxuu muujinaya wuxuu yidhi laba arrimood baa laga faa'iida markiiba wuxuu yidhi idinku saddi baad i weyddiisateen soo sadigu waa any partition wax kastaee wax kala daboolaa lagu magacaaba hadda haddaan meeshaan warqad yar dhigto waa saddi haddaan wax dhigto waa saddi lakiin wuxuu yidhi saddi anigu uma socdo eh radni baa idiin samaynaya qolya maanta waxaa jira bara'at اlاkhtiraac leh waxay leeyihiin waxa uu sameeyey dulqarnayn radmiga ah dib dambe aayaddu gadaal bay ka sheegaysaayo birta balastaraha ah ibiro kala duwan iyo annuxaas almudaab iyo intoo dhan buu intuu isku dardaraba wuxuu sameeyey radni aan la dhex jibaaxi karin lagana dulboodi karin ila aakhiri ila yowmi alqiyaama inta buu sameeyey halkaa waxaanu ka qaadannaa kow qodob ah qofka muuminka shaqada markuu qabanayo shaqadu inay kuwaalati yeelato waa la qabtaa iska qaba inaanay ahayn islaamkaa loo khidmeeyaa markaad maqashid ay kalaam maaha aha islaamkaa loo khidmeeya waxaa la rabaa camalkan ugu quruxda badan ilaahay subxana wa tacala ugu dhowaatid axsanu camala haddaba dulqarnayn camalka uu u qadimay iyo brojectiga dadkan ay ka codsadeen waxay ahaayeen wuxuun innaga iyaga na kala teeda laakiin isaga wuxuu yidhi may anugu intaa ku gaabsan maya radmi zid calaa dalika haddaan camalkiisa arag wuxuu yidhi faacinuunii biquwatin jis power awood keliya idinkaga baahanay anigu uma baahni inaad shilin isiisaan arag qofka mu'minka ah waxaa looga baahanya camalka khayriga markuu qabanayo inuusan waxba ku weydiisan bidaliil wuxuu leeyahay ibn taymiya raxmat ullaahi calayh xataa qofka markaad hawl u qabatid hadhihin ii ducee maxaa yeelay ducada lafsad ahaanteeda iyadaaba ah mukaafaa maxaa yeele nebiga soo ma dhihin xadiidkii tirmidi qof markuu wanaag intuu idiin qabto haddaad weydaan waxaad qofka ugu abaalmaridaan waxaad ugu abaalmaridaan haddaad weydaan waxaad dhahdaan u duceeya soo maha walidaalika caaisha waxaa laga soo xigtay markii ay sadaqa ay dad u dirto sadaqada markay gaarto haddii dadku ay yidhaahdaan jazaakum allahu khayran ay soo duceeyaan bay waxay dhihi jirtay adigana ducada ku celi maxaa yeele ilahi subxana wa tacala wuxuu la laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura haddaba halkaa wuxuu leeyahay faaciinuunii biquwa anugu awoodun baan idinkaga baahana wax kale uma baahno maxaa yeele maxaa laga faa'iidayaa waxaa laga faa'iidayaa dadkan uu u yimidna wuu tababaray dhan buu tababaray hawsha inay qabsadaan buu baray say u qabsan lahayn buu baray friinuu ugu shaqeeyey in frii lagu shaqeeyey nebiyulahi salmaan qisadiisa haddana ku jirtay markii ay tidhi waxbaan bixinayaa balqiisa wuxuu yidhi barkaasuu wuxuu yidhi atumiduunani bimaal fama aataanii allahu khayru mima aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun irjic ilayhim falana'tiyannahum bijunuudin laa qibala lahum biha walanukhrijanna minha adilla wahum saakhiruun wuxuu yidhi ma haddaad aniga shilin isiinaysaa shilin inkagama baahni halkaa waxaad ka qaadanaysaa qodob ah khidmat haada addiin marka loo khidmaynayo in amaba tiirka ugu quruxda badan inay khidmada isku taagtahay inuu noqdo masalat اlikhlaas waxba aanan ka dambayno waana hadalka hadda aanu ka faa'iidayno nabiga sal اllah alيه wasalam waxaa la yidhi almadiina almunawara maka iyo madiina farqi baa u dhexeeya madiina waa halkii addowla alislaamiya ay dhidibada ku aasatay waa halkii khayrka islaamiga ah ee meel kasta gaaray uu ka soo baahay waa halkii nuurka islaamka sida saxda ugaga baxay maxaa yeele fatradii maka la joogay waxa lagu mashquulsanaa un keliya quluubtan waxaa ku jira in laga soo saaro maxaa yeelay waxay dhahaan altakhliyatu qabla ataxliya meesha intaadan degin kahor horta xarxaaro intaasaa lagu mashquulsan markii meesha la yimid nebiga sal ly slm waxa loo baada marka xafiis baa yimid markiiba dowlad baa dhisantay waxaa la rabaa kii muhandiska ah shaqadiisaa loo baahday kii mutarjimka ah shaqadiisaa loo baahday kii codka quruxsanaa shaqadiisaa loo baahday kii hindisaha lahaa shaqadiisaa loo baahday kii milatariga ku fiicnaa shaqadiisaa loo baahday huna waxaa yidhi marka an tatawazac almahaam nabiga sal ly slm zayd buu la hadlay xadiis zayd bin haabit wuxuu ya zayd zayd waa nin aad i aad u da'yar wuxuu yidhi nimankan yuhuudda ah ee aanu diilgarayno ee mucaamalaadka naga dhexeeyo laa aamanuu min makrihim shartooda iyo hagartooda kama badbaadaye waxaan kaaga baahanahay luqadooda ii soo baro riwaayad kale waxay leedahay yaa zaydu tacallam liya suryaaniya luqadda suryaaniyadda ii soo baro labada riwaayadood riwaayadna waxay leedahay markuu nebiga sidaa ugu yidhi baa shan iyo toban habeen baan kaga soo tuuray bay luqadoo dhanba riwaayadda kalena waxay leedahay toddobiyo toban maalmood baan luqadii oo dhanba dusha kaga soo qaybay buu leeyahy wa luqa biakmaliha luqa biakmaliha laakiin halkee u socotaa luqadda tan diinka ilaah lagu khidmaynaya arag maxaa nebiga sal buu sekreteer u noqonayaa mutarjim buu noqonayaa dhambaallada iyo waraaqaha ka socda nimanka yahuudda ilan waxa meeshan waxa eh, political dealings baa yimid xiriiraa yimid oo kala duwan baa yimid nebiga marka wuxuu rabaa waxaa lala damacsan yahay iyo waxa loo maleegaya shar ah iyo uu saxiixayo maxaa ku qoran walaa these items maxay yihiin horta ku qoran ma iska saxiixaya oon keliya nebiga sal ly sl nin oo zayd bin haabida arag fahmuu nebiga sal ly sl uu ka ogyahay maxaa rasuulka sal lla alay wasalam isaga uma bandhigin abubakr wala cumar lama aadin maxaa yeele nin meel buu ku fiican yahay sooma nin walbaba meel buu ku fiican yahay waxaa laga yaabaa zayd xifdigiisa iyo fahmadiisa an linguistically nin diyaarsan inuu yahay inuu ogaado yidhi adigaan hawsha kugu ogahay waxay ka mid tahay waxyaabaha muujinaya qofka islaamka inuu u khidmayn walidalik waxay leeyihin nebiga sal alay wasalam markii adin ay gaartana wuxuu yidhi bilaal huwa andaa sawta isaga uu coddeera adaan kugu oga markii ay gaartay geesinimo iyo raganimo markay gaarteen sacad adaan kugu ogahay gaarkahaya inaad noqotid oo ciidanka aad waargeysa adaan kugu ogahay ayib zayd maadaama nin qoraa aad tahay haddana luqawi aad tahay waxyiga qoraalkiisa adaan kugu ogahay haddaba nebiga sal lay slam arag waxaa la adeegsanaya every unit every element ee communitiga ku jiraayay sida u yaha loo adeegsanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh xasaan bin haabit iyo kacab waa afhayeenno wey spokesman wey naatiquun rasmiyiin wey dowladda raacsan waa dad afhayeenno ah hawshii bay gudanayaan maxaa yeele boos loogu talagala wey markaa loo baahan yahy walidalika waxay leeyihiin xataa aswat uxud inspire of haziimada muslimiinta ku timi marka inaan milicsan laakiin waxa ay tahay dib markaan u laabanno nebiga sal alla alay wasalam habka uu ciidanka u habeeyey runtii waxay ahaayeen wuxuu ahaa hab biyo kaba dhimcaana oo sidii la u meel maray maxaa yeele hindisihii uu la yimid salmaan ol yaa rasuul allah ka waran ciidanka haddii meesha la dejiye uu lahaa markuu lahaa hebelow adaan kuga ogahay buurta dhakowdeeda meesha ugu sarraysa inaad dadka la istaagtid markuu rasuulka sal alla alay wasalam le yaa amaba uu lahaa maaragtay khaalid yaana dhihine uu lahaa ula hadlayay bacd asaxaaba uu lahaa xagga ayaana laga soo gelin markuu lahaa markuu bandiiradda dad gaara u dhiibayay nebiga sal alla alay wasalam nin walbaba wuxuu ogaa halka uu ku beegan yahay meesha aan lagaga iman karin taa marka iyadana dersi qurux badan weeye oo runtii inoo muujinaya maxaan islaamka u qaban karnaa walidaalika in marka aan milicsanno xataa dad baa laga yaabaa in ay ku fiican interpersonal skillska qof baa wuxuu leeyahy jaadibiya wuxuu leeyahy karisma sida dadka wax looga dhaadhiciyuu leeyahay qof baa waxaa laga yaabaa haddii la yidhahdo maanta kelmad sheeg aanan sheegi karin laakiin dadkan markuu dhex galo brogramkuu rabuu dhex marin karaa qof baa actif ah dadka maskaxda ka qabsan kara ilaahi subxaana wa tacaala habkaasu nebiga sal ly slam markiiba danjire waatanuu ka dhigtay muscab bin cumayr wuxuu yidhi adiga igaga hormar xagga ilmadiina munawara bii'adiioo diyaarsan communitigo wada diyaarsan oo cid aanan ka harsanayn buu nebiga sal wuxuu tegey dhul diyaarsan oo markuu tegey aad iyo aad loo soo marxabaysiiyey taa waxay muujinaysaa khidmata hada diin dhan kale aan milicsanna marka dad baa qur-aanku inoogaga warramay ilaahay awood uu siiyey awoodduusa meel kale ay la aadeen fircawn isagaa is sheegay alaysa limulku misr wa hadihi اlanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiruun أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين faاstakhafa qowmahu faataachu inahum kanuu qowman faasiqiin aayadahaas maxay noo muujinayaan in fircoon wax kasta ee qofka bini aadamka uu baahan in ilahi subxana wa tacala uu siiyo laakiin mulkiga ilaahay siiye muxuu bilaabay wuxuu bilaabaa markiiba inuu yidhahdo ana rabbukum lacla muxuu bilaabay dadkii xoolahooda iyo dhiiggooda intuu ku shaqaysto xoolahoodana uu qaato waxba aanu ugaga tegin buu ahraamaadkan pyramidska maanta dadku booqashada u tagaan buu dhisay waxaa lagu dhisay dad dhiigooda lagu dhisay dad xoolahooda lagu dhisay dad maskaxdooda lagu dhisay dhan kaleu la baxay qur-aanka nafsa shay haddana qaaruun oo la yidhi ilaahay subxaana wa tacala waaataynaahu min alkunuuz maa ina mafaatixahu latanuu'u biاlcusbati uli اlquwa furayaasha xataa waxay u baahan tahay intaasoo ragga ugu xoogga waaweyn in la keenay say ula hinqadaan haddaba meel kaluu kala baxay wuxuu leeyahay waxaan oo dhanba inama uutiitu calaa cilmin cindii aqoontaydaan kala imid maskaxdeedan kala imid maankaygaan waxaan dhan ku maalay muruqaygaan ku maalay anaa la imid haddaba allah subxaana wa tacala wuxuuna leeyahay war qofka mu'minka ah markii ilaahay subxaana wa tacaala uu wax makaniyo ama qofka addoonka ilahay waxaa la rabo dada ilahay inu adeegsan maxaa yeelay in hadalkaas fiican hoos uga xariiq awoodda ilaahay uu ku siiyey fakerka ilaahay uu ku siiyey haddii diin la dagaalan uu galo ama meel khaldan markaad u adeegsa ilahay subxana wa tacala kuu qabsanaya nebiyullahi muusa calayhi salaam maxaa lagu canaantay waxaa lagu canaantay wadakhala almadiinata calaa xiini haflati min ahliha fawajada fiiha rajulayni yaqtatilaani hada min shacati wahada min caduwi faistakaaahu aladii min shacati cala aladii min caduwihi fawakazahu muusa nebi muuse feer buu wuxuu عدوه فوكزه موسى نبي موسى فير بوحو لقسيي نمبو فيري إلهي سبحانه وتعالى مركا قرآن كحولة فقضى عليه كدم على لسانه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين نبي موسى أرنك واتي لقود عليه إليه أو أه أودا إلى نبي موسى أد بوحوك بدنا فيسيكالي أد بوحوك بدنا أودا مرقهان إي مصلس كان إلهي ويسي إنه أدكسي إنه قف كفيره ow kow uu kaga sii waa laysku qabsaday haddii awoodda fisikalka laysku qabsanayo tan maskaxda intellectualna ilahi subxana wa tacala ku weydiinaya kelmaddan aan maanta dhan soo waday waxaan ula gol lahaa qodobkan soo socda walaahi alxamd labo two decades more laba ciqdi baa inoo dhammaaday yurub in ka badanba soddon sana kusii soconnaa mar dhow waxaan ku dhownahay dadkii kale ee walaalaheen ahaa ee bakistaanta nooga soo horreeyey tiradooda waanu dhaafnay hadda marka norway laga hadlayo meelaha kalena iska bada maxaa yl tadafuq haa'il ayaa jira oo muslimiinta soomaalida si gaaran ah u imanaya jiilkan hadda joogaayey iyo jiilkii markii ugu horreeyey soo saandhigay farqi baa u dhexeeya maxaa le jiilkii dad waaweyn bay ku yimaadeen ninan markii meel la taga loo turjumayo magaciisa aan qori karin ujeeddaduna ay ahayd ilmaha loo soo firxo la soo baxso laakiin kuwaad ubad baa ilaahay subxana wa tacala meesha ku arsuqay da'yartan maanta mu'tamarka iyo meelaha khayraadka ka shaqayn aad arkaysaan waa kuwa meelahan ku dhashay qaarkood waxaa la dhalay markii mu'tamaraadkan la amaamudaye baa la dhashay dadkii iskuullaa la aaday waa la soo dhammeeyey colleges baa la aaday waa la soo dhammeeyey jaamacadaa la bilaabay shaqooyin waaweyn baa la galay waxaa la gaaray heer dadka waddanka jooga lala tartami karo hadday luqaddii ay loo dhashay ahaan lahayd iyo haddii waxbarashay wax aad i aad u qurux badan lagu farxo way aana dhiirigelina laakiin farta halkaa iiga taagaan baa waxay tahay waxaa nagu soo badanaya alimbihaar bilxadaara algharbiye qofka inuu iska dhaadhiciyo mar haddiiba uu bartay western civilization waxa ay tahay intaasu ay ka dhigan tahay inuu diinka ilaahay kula dagaalamo saa darteed meeshii aannu filaynay da'yartii shalay aannu jaamacadaha u dirsannay in waxa ay noo soo baranayaan engineering iyo medicine iyo waxay noqotaba ay ugu khidmayn doonaan islaamka waxayba noqotaba kii magaciisa moxamed iyo cali iyo axmed uu ahaa inuu islaamkaba uu kula dagaalamo walidaalika maanta waxaad ogaan kartaa da'yarta facebookkooda markaad dib ugu laabatid da'yarta linkiyada ay ku jiraan markaad dib ugu laabatid waxa ugu badan ee laga hadlaa waa atheism ilaah ma jiro in maanta dhan eh, qofka falsafadii two cours buu soo qaata two cours not more than that kama badna labada cours wuxuu adeegsanaya inuu ilaahay jiritaankiisu kula dagaalamo waxaad arkaysaa qaar u samaystaba in xijaab marka laga hadlaba ay radiyaan su'aal big question mark baa waxaa la saaraya waayo aan u tukanaya qaar baa waxay noo soo aqriyaan fakerba fakerka uu ka liito oo islaamku laga dagaalama meesha imanaya war shalay ilaahay subxaana wa tacaala soo kuma makanin soo kuma barin luqaddan luqaddan soo kaa maxaa daw kugu ah marka inaad diinka ilaahay ugu khidmaysid wey injineer baa lagaa soo dhigay diinka ilaahay ugu khidmay wey daatadani kombyuutarkan lagu soo baray diinka ilaahay ugu khidmay wey laakiin diinka ilaahay inaad ku noqotid xabado la soo gamay oo dadka kula dagaalantid haddii nebiyulaahi muuse lagu qabsaday feerow tuuray haddii fircawn ilaa ywmi diini la lacnadayo haddii qaaruun ilah fakhasafna bihi bidaari اlard fama kana lahu min fi'atin yansuruuna min duuni haddii ilaahay uu leeyahay ogow rabbigaa aqoontan ku hibeeyey <coughs> inuu awood u leeyahay inuu kaa xayuubiyo ilaahay subxaana wa tacaala shalaba innagu waxba aynaan ahayn marna lam yakun shayan madkuuran bay noo taagnayd waxba maynaan ahayn marna waa layna soo daadi'iyo ilaahay subxaana wa tacala marxalad buu ina gaarsiiyey marna maankeena inuu shaqeeya lana gaarsiiye marba marxalad bay taagantah allah maanta isuu kaa duway marka macluumaadkii baakadka aad wadato shahaadada allah maanta kuu yasiray jaamacaddan aad ka soo baxday war islaamka uu khidmay islaamka liid ha ku noqon qof ma diidayo inaad dhaahdid waay waxaanay u dhacayn su'aal waad weydiin kartaa laakiin waxaa khatara in aad black bages of the islamic history waxa ay dhahaan orientalisiga hal meesha iinta u muuqata iinta ay tahay maaha inta u muuqata ee taariikhdeena ku qoran keliya in ummadda un markaa laga dhaadhiciy maantana inaad ku mashquulshid maxaa saxaabigana saxaabigan feer isula dhaceen maxaa nebi moxamed sal l khaladkan uu galay maxay arrinkan ay dhacday maxay falsafadeena falsafadeena ugu duwan tahay maxay gabar quruxdeeda loo leeyahay hal la qariyo what's a deal inaan maanta i grow a bead aan inaan gar aan la dayso what's a deal inaad hawshaa maantanan ay noqoto you revolve around these issues maantanan aanan ka bixin waxay ka mid tahay waxyaabaha khaldan wey maxaa yeelay war maskaxdan maanta ilaahay uu ku geliyey waxaa la yidhi in tansuru اllaha yansurkum ilaahay ugu gargaara la yidhi walidaalika waxaan dib dambe u baraarujin lahaa da'yarta run ahaantii inay runtii ka waantoobaan faka karin khaldan walidaalika waxaanan shaki ku jirin nambarka atheismka soomaalidu walilahi alxamd xataa ma lahaan jirin intaan waddanka joognay firaqdan tirada badan hadday noogu horayso iyadoo aad tukanaysa mid shiica garabkaaga ku tukanayo ama mid kale zaydiye ama mid unaha haddaa noogu horraysa xataa waxa qariib nagu ahayd madhabkaana ka duwan shaafici inaan aragna qariib nagu ahayd laakiin maanta waxay maraysaa waqti musallamaad waxa lagu magacaabi jiray hawaabit oo doodo aanay ka taagnayn oo cid ka hadal kartaa aanay jirin musallamaad waxaan ula jeedaa ilahay jiritaankiisa rasuuliyad annabiy muxamed salawatu rabbi wasalam calayhi inuu nebi yahay saxaabada inay yihiin dad cuduul ah oo masaa'ishii maanta sheekh uu nagaga hadlay ah masaa'isha musallamka ah inaan maanta far aanu gelinno oo dib loogu laabto abubakr who is he aan dib ugu laabano cumar iyo cidda uu ahaa ama dib aan ugu laaban nabiga moxamed sal allah alيh wasalam aan dhahan intaan khalad buu galay intaan uu ku saxsana ama qur-aanka aan tashkiik aan gelinno ilaahay ma wuxuu luqadda inoo baray inaan diinka ilahay ku soo kala fireen ilahay ma wuxuu noogaga dhigay injineer iyo iyo allahuma ustacaan dad aطibaa iyo dhakhaatiir ma waxa lanooga dhigay diinka ilahan kula dagaalamo taa weytan aan ka hadlaya mawduucaan tilmaamayo walidaalika istiqlaal aaqaad marka ay taagan tahay allah subxana wa tacala macnahaasu marka tilmaamay haddaba iyadoo ilaahay aanu kaga baqayn ayaa waxaa loo baahan qofka mu'minka ah inuu marba u garowsanaado macnaha ilahay jala wacala wuxuu leeyahy waladiina jahaduu fiina lanahdiyannahum subulana waina allaha lamaca almuxsiniin waxay leeyihin bacdu mufasiriin halganka qofka uu gelaya fi lxayaati faa'iida uu helaya mamka lanahdiyannahum subulana wuxuu ku tilmaamaya hayr waaxid min almufasiriin wuxuu leeyahay lanahdiyannahum subulana waxaa ku jira oraahdiisaa ilaahay tasdiidinaya sugaya falkiisaa ilaahay masuul suuban ka dhigaya owlaaddaa ilaahay subxaanah wa tacaala u ilaalinaya mustaqbalkiisa aayatiinkiisa dambaa la hagaajinaya haddaba lanahdiyannahum subala macnaheedow walidaalika baakadkaad xambaarsan tahay iyo kwalifikathonkaad xambaarsan tahay wuxuu nuur yeelan karaa markaad ula taagantaha diinka ilahad ku difaacdid wey wuxuu sheegay sheekh culammada ka mid a ah, ee wuxuu yidhi waxaan la kulmay buu yidhi nin maxbuus ahaa nin aad iyo aad u xoog badan oo intii ilaahay qof bini aadam uu xoog u yeelaya xabsi buu gala buu yidhi laakiin wuxuu ahaa nin aad iyo aad ilahay luqadaha ugu furay intaa dhowr iyo toban luqadood buu ku hadlayay buu leeyahy wuxuu yidhi shaykhii buu u hadlaya wuxuu ya sheekh ma og tahay buu intaan xabsiga ku jiray waxaa keliya aan qaban karay inay ahayd laba shay un bas labada shay maxaa ah wuxuu yidhi dhowr iyo tobanka luqadood aan aqaan wixii meesha igula xirnaa saliska dhan waan ku islaamiyey buu yidhi waan la hadlaa waa fahamsiiyaa way islaamaa shahaadateynkaan u qabtaa isagana waa nin aan isagoo tukan buu galay mukhadaraadka drug dealer ah oo gangiska waaweyn oo la yaqaana dadkii inuu garaaca mooyaane shaqo kale ma lahayn laakiin markuu meesha galay baa waxaan dareeme buu yidhi dadkan tirada badan ee saliska ku jira inuu xilli saaran yahay qaala tacaala waan u qabta buu yidhi intaan garan karo qaala tacaala waan u qabta buu yidhi waan islaamiye buu yidhi wuxuu yidhi laakiin kii iga diida buu yidhi xooggaygaan isticmaala gawdaan ka suraya buu yidhi saa u garaacay buuri dad badan baa soo islaama buu yidhi marka waxaan filayaa buu yidhi aan rajaynayaa dad badan oo shahaadateynkaa u qabtay in awra fiir baqdin aniga iga baqayn aanay u islaamin laakiin ay ka ahayd daacad buu leeyay calaqal arag ninka kan anugu ma lihi dadka gawdaha laga sura ma lihi oo yaan la garaacin laakiin waxaan leeyahay baram limeka wuxuu yaha luqaduu yiqiin kala duwan xabsina uu ku jiray maxaa qofka muuminka ah iimaan baa halkaa u fadhiya iimaanka waa la qasaa marka iimaanka wuxuu u baahan yahay sida sonkorta shaah hoos u fadhida weysay dhihi jireen walaaluhu oo saal loogu rogo iimaankiia soo duxaya biidni illahi subxana wa tacaala tan waxay ka mid tahay khidmada aanu tilmaamayno nebiyulaahi muusa calayhi salaam waxay dhahaan culammada raqma asucuuba fi اlkalaam isagoo aan articulate ahayn hadalka caddayn karin isagoo markuu hadlayo hadalkiisu hadal fasiixa ma ahayn waatan uu leeyahy akhii haaruun huwa وأkhii haaruun huwa afصaxu minii lisaanan faarsilhu macya rid an yusaddiqunii isagoo arjikelayd aanan ahayn hadalkii aanan caddayn karin buu diinka ilahay wax u qabtay oo risaala oo wuxuu qaabilay akbar ninka ugu jabbaarsan oo ugu jabaruudsan ugu kibirka badan fi اlcaalam ayuu hor istaagay isagoo aanan hadli karin maxa risaalada dacwada maxay u baahan tahay hadal bay u baahan tahay caddayn bay u baahan tahay bayaan bay u baahan tahay taana waxay deliil kale u tahay qofka isaga oo aanan haynin aqoomaha kala duwan hadda aanu ka hadlayno different disciplineska dadka loo baahan yahay inaad wax gaarsiin kartid wey diinku mas-uuliyaddiisu ma saarna ninka gardaystay iyo wadaadka la yidhi muxaadara jeedi diinku mas-uuliyaddiisa ma saarsana wadaad qamiis gaabsaday un keliya diinku mas-uuliyaddiisu ma saarsana ma saarna dad la leeyahay hay ad kibaar culamaa idinkaa ah ama leeyahay anukhba ama allajna daa'ima idinka diinku mas-uuliyaddaada iyo mas-uuliyaddeeda qof kastay saaranta laakiin qof walbaba tallaab waxaa jirta isaga noocan ma awooddiisa gaarsiisan uu qaadi karo hawshan maaha hawl leeyahay eh, diinka in dadka loo sheegaayo qoladaaba u qaabilsan maaha yaa ku yidhi qoladaabaa u qaabilsan waa aniga adiga mas-uuliyadeenna wey waana masaa'isha ay walaaluhu mar walba nugu baraarujiyaan wuxuu leeyahay alxasan albasriy baa wuxuu arkay dad meel fadhiyo maantana fadhi ku dir wax u dhigma ku hadlay fadhi kudirka waxaa lala jeedaa waagooda fadhi kudir ma jirin laakiin iska hadlay sideenoo kale wey markaasuu wuxuu yidhi haaulaa'i mallu اlcibaada wawajaduu اlkalaama ashla طariiqin calayhim faqalla waracuhum qolyahaad arkaysaa muxuu yidhi cibaadada intay ka daaleen baa waxaa u muuqatay inay hadlaan un keliya torrog hadal in la hadlo inay waddada ugu sahlan wax lagu gaari kara ay tahay taana waxaa ka ratimay buu leeyahay in xalaalamiiradnimadooda iyo diinjacaylkooda meesha uu ka baxo bimacnaa haddaad aragti qof iska fadhiya oo waxba aanan qabanayn oo inta uu hadlaya ay ka badan tahay inta uu yani ay ka badan tahay intuu wax qabanayo qofka isagaa qof faa'iida leh markaa maaha waa tan uu lahaa alawsaaci alimaam alawsaaci almu'minu yaquulu qaliila wayacmalu kaiira walmunaafiqu yaquulu kaiira wayacmalu qaliilan qofka mu'minka hadalkiisu uu yeeryahay laakiin shaqadiisaa badan hadal yar iyo howl badan halka ka munaafaqa ah intuu hadlo ay badan tahay intuu waxqabtana ay yar tahay idan bimacnaa waxaa loo baahan yahay asbiiz asbiiz sida shinnida maantana ay u guuxayso oo shaqon ugu jirto in la arko mid yani bimacnaa anugu ma lihi dadka dhan intay makrofanna qaateen alxamdulilah ay yidhaahdeen bimacnaa adugu ficilkaaga iyo dadla dhaqankaaga dacwo ah waa haddii ficilkaagu uu ka tarjumi kara islaamka maxaa yeele kelmadda aanan ka daalin waxay ahayd wuu lahaa ninkii axad wuxuu yidhi maqaamu rajulin maqaamu waaxidin fii alf khayrun min maqaali alfin fii waaxid hal nin hadalkiisa <clears throat> ayaa waxay saamayn ku yeelan kartaa kun qofood halka kun muxaadaro meeshan ka baxay iyo muxaadaraad iyo nadawaad wadaadadu ay hadhadleen aanay hal qof bedeli karin laga yaaba wax alla wixii maalmahan aanu wadnay ama afar iyo tobanka sano mu'tamarka soo socda hal qof inaynaan baddelin laakiin hal ninoo innaga naga midi inta la dulmiyey sabray inta wax loo geystay cafis muujiyey inta dad wax ka lumeen u keenay ammaano ayaa qof waxay ku yeelan kartaa a very profound impact yacni saamayn aad iyo aad u xeel dheer qofka qalbigiisa hanan karta idan falku waa halkay dhihi jireen actions sound louder than the words actionka qofka uu qabanayo ayaa mar walbaba ka qaylo dheer kelmadda uu leeyahay maxaa waxa laga yabaa maantan haddaan si kasta hadalka kuu qurxiyo daliil xagga ka keen xagga ka keen laakiin markaan meesha ka baxo ninka ugu horreeya salaadda ka tegaya aan noqdo ninka ugu horreeya dadka caynaya aan noqdo hadalku wax ma qabto laakiin waxaa ku saamayn kara ficilka qofkaa ku saamayn kara wey idan halkaan u baahannaha wey haddaba da'yarta waxaan u soo jeedin lahaa kelimaddii ay tidhi safiya binti siriin kelmaddeeda waxay ahayd yaa macshara shabaab bay tidhi da'yare khuduu min anfusikum antum shabaab naf walbow ilaahay abuura xuquuq baa saarane xuquuqdaa hadda ha laga soo dhiciyo nafsadda iyadaa intaad da'yar tihiin hadda kaga soo tuura waxaad u baahan tahay hadda oo nafsaddaadu ay runtii mas-uuliyaadka hadda saaran hadda guta markaasi waxay leedahay fa fainii maa ra'aytu alcamala ila fi shabaab haddaad aniga i weyddiisaan soo maaha shaqan qabanaya markay tahay qofku markuu da'yar yahay ay haisdihin markaad jaamacadda dhammaysid unba hawshaad gudan kartaa marka owlaadda kuu koraan baad hawshan gudan kartaa markaad waddankan aad ka raratid baa hawsha gudan kartaa maya maanta da'dan aad jirtaan as a teenage da'dan da'yartu ay jiraanoo labaatameeyaha iyo inta u dhaxaysa da'da oo qofku roobaas yahay awooddiisu shaqaynayso hadda hadduusan islaamka wax u qaban anon think inuu qaban kara markuu sigistis gaara ama da'diisu ay weynaato waana macnaha aan runtii tilmaamayo wuxuu leeyay ibnu اlqayim raxmat calayhi ilahay qowluhu jala wacala isoo reflection ku samaynay hadalkan alimaam shaaficin waa laga soo xigtaa wuxuu leeyahay bima qaddama waahar markuu fasiriya wuxuu leeyahay aayaddaa waxaanu ka qaadanaynaa dersi ah inuusan jirin qof iska taagan hadda waxaa laga yaabaa inaad adiga aaminsan tahay mar haddaadan dacwo aadan sheegayn khayr aadan qabanayn ummadda qaala tacaala aadan lahayn dadka inaad i taagan yani inaad dahayd waa laga inu hadda dema laakiin dadka ma dhibo macnaheeda maaha wuxuu leeyahay qof iska taagan ma bima qadam ama khayr wey oo akhar waa shar yacni bimacnaa haddaadan if you are not involved khayrka haddaadan ku jirin sharti baad ku jirtaa wey bimacnaa waa maxay gaabintaada ka gaabinta khayrka iyo commitmentiga diintu kaaga baahnayd haddaad sida ay tahay aadan al iman halka sharta ayaad u xaglisa wey oo macnaha marka la tilmaamo warqaddii runtii way soo dhacday haddaba gabagabadii hadalka aan ku soo gabagabaynaya wuxuu yahay dadku isku fiil maaha waa halkii ninkii cabdalla alqamari baa warqad wuxuu u qoray alimaam maalik alimaam maalik buu wuxuu ka yaabay inuu xaramka madiine un iska fadhiyo xadiid un daldalay akrinayo ninkan cabdalla alqamari waa nin aad aad u cibaado badan oo aan sujuud iyo soon iyo howl kale ma qabto kadib waxaa la qunnaatay hawsha isagu uu qabto oo ah maantana in la tukadoo la soomoo la wardiyo qur'aan la aqriyo ayuu wuxuu yidhi alla tan baa ka fadli badan hawshan imaam maalik uu jilib xiran yaha ah in xadiid in la aqriyo kadib warqad buu u qora wuxuu yidhi alimaam maalik hawshan baan kuugu yeerayaa buu <clears throat> alimaam maalik buu soo jawaabay wuxuu yidhi wuxuu yidhi yaa haada in allaha qasama alacmaala kama qasama alarsaq ilaahay baa camallada qaybiyey sida rasiqiga loo qaybiyey rasiqiga nina ilahay wuxuu ka dhigay mid hadman oo ilahay mid cayr ah waxba aanan haysan mid noloshiisu ay tahay ha waha oo ay tahay dhexdhexaad ay tahay dadku isku mid maaha sidaasoo kale dadkuna camalka marka loo baxo dadku way kala duwan yihin nin baa soon ilaahay u furay soonka wuu soomaya laakiin haddii la sala tulay way ku adagtay mid baa leyl u soo taagan laakiin hala sooma hadii la way ku adagtay mid baa dacwada iyo khayr sheegitaanka u sahlan tahay laakiin haddii la wax la bixiyo way ku adagtay ha wadaadadoo kale inaan maanta dhan wax sheegno noo sahlanta lakiin jaabka hoos loo daadijay marka la xoogaha waa iskuusayna soo ma noocan ma eh, ayib mid baa waxay u sahlan tahay maa sha allah inuu noocan ma dadka wax baro laakiin way ku adag tahay afar qofood kalaas wuxuu ugu sheegi karaa lakiin haddii dad soo hor istaago xoogo nin walba ilahay meel buu u fudeeyey markaasu wuxuu yidhi yaa haadaa buu yidhi camalka adigu aad qabatid ma aaminsani in kanaan anigu qabanayo uu ka fadli badanya kaygana kama fadli bada kaada nin walbaba ilaahay meel buu u fudeeye icmaluu fakullun muyasaru lima khuliqa lah camal fale qof walba ilahay subxana waxbuu u fudeeyey haddaba haddii halgankaagu uu noqon kara qalinka qalinka ku shaqe halgankaagu hadduu carabka noqon kara carabka ku shaqe faker hadduu intellectual aad u shaqayn karta ku shaqe hadduu yahay halgankaagu hadduu noqon karo wallaahi alxamdu in calaqal markii wax lagaa waayo ummadda uun carabkaaga iyo addinkaaga afkaaga haddii laga badbaado wa hada aqalu اliimaani wailaa huna